walaa saarifa lahu bay leeyihiin bal waxay leeyihiin fi suurati shura ilahi wuxuu ku cadayba inay suuradu tahay sifa min sifaati اlmuslimiin allaazima bihim wa amruhum shura baynahum ayib sida salaada iyo zakada iyo khayrka ay ugu istaagaanoo waajiba yaa shuuradan waajib muslimiintu ay leeyihiin laga dhigay marka madaba jumhur sidaas weeyey daa'ifa yar oon badnayn oo minhum shaafici uu ka mid yahay wuxuu leeyahay ashuura waa mustaxaba ee waajiba ma aha alimaam imaam alqaadi xusein saaxibu tacliiqati اlkubra wa jamaca maca waxay leeyihin madhab saddexaad oo tafsiila waxay leeyihiin isagu madhabka saddexaad wuxuu leeyahay mas'aladu hadday tahay masala kuwa caddaato oo waadixa ashuura huna mustaxaba fima ashkala calayka hadduu yahay waa waajiba tafsiil bay geliyeen madhabka marka waa madhab ururinaya madhab aljumhuur iyo madhab shaafici wagayrihi wuxuu leeyahay masaladu hadday masale iska cad ay kuu caddaatay biduuna istishaara ku dhaqaaq inaad keyrkaa la tashatana waa mustaxab hadday masaladu ay tahay masale ishkaaliya cawiisa xaalad culus ay tahayna alistishaaratu fiiha waa waajiba mana khilaaf kartid madhabka jumhuurtaa saxan madhabka jumhuurka xoog badan min xayu daliil waqad asna marka xukumkeeda sidaas wey xaggay gashaa shuura xaggay gashaa alimaam albukhaari fii saxiixih iyo culamado dhan ba waxay caddeeyaan ashuura waxay gashaa masaa'ilka ijtihaadiga fii ma laa nasa fihi masaladu hadday mansuuso tahay ama ijmaaciye tahay ama daliil saxiixa ay leedahay shuura kama furo tashi kama furo ummaddu waa in lala tashada maya tala ma jirto abubakar markay u caddaatay maanici zakaa wakayruhum inay yihiin murtadiin cidna lama tashan waa dhaqaajiyey bukhaari baab dhan ba u gunta hawsha ayada kaga hadlay waa saas wey masaa'ilka ijtihaadiga alatii laa nasa fiiha saxiix oo sariixa uusan jirin ayaa tala ka furan tahay saynu u ogaano xaajada iyo danta ummadda maanta u wanaagsan ee u qiimo badan laakiin masaladu ida itaضaxat min xayثu daliil wa camila biha اlmuslimuun iyo keyrkeedba waxaa waya laa shuura walaa talo inamaa calayka tanfiid watadbiiq shuura halkaasay gashaa maxalkaasay degtaa xukumkeedana waynu sheegnay tacriif koobanna waynu ka bixin aan ka soconno waqad adna allahu subxaanahu wa tacaala laakiin soomaalida doqomada iyo waxay u qaateen wax kastaba in laga tashado ummadii la tashamaysaa maxaan kala tashana umad kala tashanaa ma in xuduudda loofiyaan kala tashanaa ma in murtadiin lala dagaalamaan kala tashanaa ma in tawxiidka la qeexo la sharxaan kala tashanaa ma in gaal lala coloobo lagoodaan kala tashanaa waxaan kala tashana ba sheega waa yahay ma inay soomaali intooda muslimiinta siman yihiin walaalan yihin baan kala tashanaa oon royal family uusan jirin oo kulli adulkooda taallaan amaama alkitaabi wasunna wax laga tashbal shegay idinku cadday waxay maqleen waa la tashadaa maxaa laga tashadaa waay sideeduba ayib marna waxay ku leeyiin nin nin eh, xaaskiisa wuxuu ku dilay lama weydiiyo maxaan loo weydiina mu nagala tashado wuxuu dilay hor marka horaba waa arrima khaasay leeyihin hawlahaas lama weydiiyo haddii ku islaanta muxuu ahaaye hawsha bay ii diidda maxaa ku hadlaysa ayib carari soo ma meelahay shuuradu gasho ha la ogaado waqad afna allahu subxaana kayfiyat shuura masale raacaysa qaabka loo shuurayn nabi maxamed nas uu ka tegey walaa ijmaacu lmuslimiin ma jiro qaabkii la doona ee loo gata loo shuurayn guddi baan diraynaa haddaan doona aqaalinta soo mara oo duqayda la soo tashada soo mara ama waxaan u furaynaa sanduuq lilistiftaa wa lilistishaara nin walba ra'yigiisa hakusoo rido waraaqasu diro emailaan u furayn hadda tex message baan siinayna hadii loo baahdo qaabka loo shuurayn ilaahayna ma xadidin nabiguna ma cadaynin ilaaqaasa lagaga tegay waa muruunada islaamka uu leeyahay wey awdacda isbedeli isbedeli kara waaqacaadkaas waaqacyada isbedeli kara xilligaas zamanka iyo muxuu ahaaye dadku inta waa isbedeli karaa kayfiyada marka ugu sahlan eena u garana bacda mxuu ahaye mxu istishaara wa mudaawalat almas'ala ayaa loo shuuraynaya ayb <clears throat> wqad afna allahu subxaanaه wa tacala cala lmuminiina bidalika faqaala tacala waamruhum amru lmuslimiina waa la idaafeeyaha ducuuman baa ku jira alamr addiini walamr asharci kulli shuuraa baynahum dhexdooda waa talo u dhexayso ay ka tashanhayaan wa mima razaqnaahum yunfiquun waida istashaarahum hadduu ninka mas-uulka uu la tashado muslimiinta fain bayana bacduhum maa yajibu itibaacuhu min kitaabi illahi wa sunati rasuulihi aw ijmaaci lmuslimiin facalayhi itibaacu dalik markaa talida aad cadday aad la tashatay waa la gorfayey xaajadii waa la waday waa nimba ra'giisi badhaysiiba caddaystay nin baa wuxuu ka hadlay mas'aladii wuxuu caddeeyey inay sidaa ay sidaa tahay adilo u keensaday yajibu itibaacuhu aqlabiyad baa laskaga dhaqaaqi wax la aqlabiya ma jirto hadduu masaladu ay caddaato min xaysu اdiin wاdaliil baطla الniqaash yajibu itibaacuhu laa cibrata lilaqlabiya mxuu ahay akariya walaa طaacata liaxadi fi khilaafi dalik axadna lagu adeeci maayo daliilka iyo sunada ijmac in la khilaafo wain kaana haba hada axadku cadiima fi اdiini aw اdunya soo ma aragt intuu doona hala ekaado shariif cabdinuur ba allaha ka dhigo ayb qaala allahu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu aطicu llaha waaطicuu rasuula wauli lamri minkum fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila اllahi wrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlaakhiri dalika khayru waaxsanu ta'wiila wain kaana amran maslada hadday caddaatay oo lagu gartay baadi oo maxaa keenay marka hore in la tashado hadday masaladu d ay daliil lahayd min kitaabi aw sunna aw ijmaacin maxaa keenay inuu la tashado asagaa jahilka ah ahaa so iyo cumar marar badan saxaaba iskugumaysan yeedhin masaa'il diiniya masaladasaa taallo anigu waan garan waaye yaa waxhaya nin baa anaa haya maxaad haysaa nabigu ayay wuxuu siiyey sudus khayr allah ku waa xukumay cumar baa yidhi majuusu hajara dhib nafta ii keena maxaan ku sameeyaa cabdiraxman fifa ka sii daayay almara hal tariu min diyati zawjiha buu cumar ka tashaday saxaaba la tashaday asagoo qaba inaysan diyo lahayn ninku haddii la dilo xaaskiisii xoolihiisi ina dhexlay la garo qur-aan ka caddeeyey laakiin magti laga qaatay haweenaydu ma dhexlaysaa misema cumar dhexli maysa buuri saxaabuu la tashaday daxaaq bnu sufyaan baa u sheegu ihi maya anaa taagnaa nabi maxamed oo siiyey imra'atu ashyama dibaabi min diyati zawjiha yani ninka amiirka mas-uulka asagu masale wuxuu u qabanaya de masale ijtihaadiya mararka qaarkood saxaaba iskugu yeedhi cuqaal ba isku yeri culama iskugu yeeri wu fadhiisan nin baa far taagan haya adilla keenhaya waa la raaci waa dhambadal niqaash taasaa keentay istishaarada hore ha u qaadan masalada nasla in laga tashanayo allaahumma in laga tashado fii dalaalati daliil waxaa mar ishkaal laga tashan karaa masal aayaddan garanay xadiidkana garanay qiyaaskan saxiixa jeliga garanay dilaaladiisaa laga niqaashi karaa tanziilkiisa calaalwaaqic baa laga tashan karaa waa masalo kale laakiin masalada sariixa cad waadaxa mashhuura ma laha wain kaana amran qad tanaazaca fiihi lmuslimuun hadduu yahay arrin muslimiintu isku murmeen isku maandhaafeen masala khilaafiya fayanbagii waxaa u haboon ninka mas-uulka an yastakhrija min kulli waaxidin minhum ra'yah wa ra'yihi ma aha baas iska soo qor ah hadday masaladu tahay masale niqaash ka taagan yihiin mutanaazaca fiiha ah waxaa ninka waaliga laga rabay mas-uulka in ruux kastoo muslima ah ama caaqil ah ama wax garanaya intuu ururiyo uu la tashado ra'yigiisana uu weydiiyo markuu ra'yiga sheegana daliilkiisa u weydiiyo waxay igala tahay inaan la yeelin limaada baad leedahay liana kada kada waa inu waja ra'yihi ra'yigiisa taladiisa xikmadda iyo cilada iyo sababka dalilka waa inuu saaro ayib <clears throat> fa laaraa'i kaana ashbaha bikitaab illah talooyinka la keenay talada ilahay kitaabkiisa ugu dhow wa sunati rasuuli cumila bihi waa lagu dhaqmahayaa hal nin baa allah dhigay aqlabiyad baa loo qaaday bug hala booda maaha hawada taa dumuradyada wey aaraada marka la keeno waa la miihaahi waa la shaandhayn bikadri nadari can alaksariyati waalaqaliya ra'yiga nin yarba ha keene ama odayba ha keene keligii ee u saxan baa la qaadanaya imaamkii ninkii haystay muxuu ahaaye ishbiliya waaga hor xukumi jiray andalusiga ah yaa niman gaaloy dagaalameen oo qolyihii gaalada ahaa reer yurub baa mar wuxuu imaamku doortay in nimankaa xadhigga loo jaro oon waxba loo geynin raashiina waxaan laga so dhoofsanin oon calaaqaadkeennu ay go-aan mamaaligta kor o dhan baa mucaaraday culumuu fadhiisiyey laba boqol iyo konton faqiih buu isu keenay abuisxaaq ashaadibi sheekhiisii oo waayiloo sagaashan jir ah oo fududa ka fadhiiso mutaqaacid ah baa la soo kicilay illa wala inay baa la gorfeeyey xaajadii baa la rorogay waa la falanqeeyey waa la lafaguray way socotay markii meel loo batay oo liyi haddaad maanta ku dhawaaqdo muslimiintu wadankaas wax raashinana ma geyn karaan mana dhoofin karaan kamana soo dhabsan karaan yani taa macna waa ummadda halka hala qabto xamaga ah halagu dhawa hala baktiyo wey gaaja ha u dhamaadeen hala kala qaxa wey odaygu waa nin waayelo sagaashan jir ah maxaa le adu madaxda wuxuu hi anigu ra'yigaas ma qabo waa waajib inaanan galada waxna u geynin waxna aanan ka soo qadan wax kastoon u dhoofinaaye horta waxaan u dhoofinaa badan buur waxaan ka soo qadna waa yaryah wax inaga naga baxa ayaa ka badan waxaanu kasoo dhoofsanno ee xaggooda nooga yimaado wax kastoo xaggeenna ka tagaana wuxuu u yahay kaalmihii awood ay ugu awoodeystaan muxuu ahay dagaalkeena baabi'intan baahida iyo burburka iyo gaajada iyo waxaad sheegteen iyo kala qaxan waxba kama jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala xurmata almasjid alxaraam ayuu ilaahay diiday in lagu xadgudbo wain khiftum caylatan fasawfa yugniikum allahu min fadlih gaalada iyo mushrikiin yaysan imaanin baa ley masjid xaraam bacda caamihim haada iqtisaaska baa baaba'ayo xoolihii baa dhacaya dolarkii baa jabaya silinki soomaaliga la qaadanayn ee wa in khiftum caylatan baa laga yidhi buuri marka halkaasuu la maray masalada mansuusa ma aha buui masaladu waaqacadan asalkaa laakiin mansuuskan oga qiyaas qaadanayna bu mamnuuc wadaadihii laba boqol iyo kontonka asagaa foodu isgeliyey nisgelin bay niqaasha hayeen duhur intii la isgalay ilaa casarkii bay socotay niqaash asagaa garta qaaday boqorkii baa ku raacay waa lagu badbaaday ilaahay roob buu keenay waddooyin badan baa furmay bal xukaam ay col ahaayeenoo isaga baabi'in hala dagaalami jiray yaa markay ogaadeen u nimanka xalig dhan u jarayba wax u fasaxeen ha loo gey ha muslimiin ninkaa boqorka colba laakiin shacabka muslimiin suusa u baabeen xuduudda ha loo furo idan wuxuu istaagay bimacnaa waxaa weeye hal ra'yi bay wadaad ku qaatay laba boqol afartan iyo afartan iyo sagaal wadaadna uu ka taga ra'yi wadi maxay ku habsaday masalada ku habsaday sheekh wuxuu ku yihi haddii masaladu araadi mid kamida ah uu xaqa u dhowaado asagaa la qaadan ra'yi waxiida ba allaha ka dhigay kama qaala tacaala fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna bilah wa uli amri sinfan masale muhim jiddan kitab gadaal buu ka si ficaanhaya ul amrigu talada muslimiin dadka haya waa laba kooxood alumaraa wاlculamaa waa umarada xukumka hayo iyo nimanka diinta ummadda haya wa hum aladiina idaa saluxuu saluxa annaas talada muslimiinta iyo diintooda labada tale nimanka haya talada addunyada iyo midda diineed labadao kooxid hayse hadday hagaagaan umad wa hagaagaysa somaaliya waxay tidhahdaa adi muxuuaha indhahood waa riyo iduhu way foorahad goor waxa ma arkaan wax hogaansho eh, ee meesha kalinta fiican geeye ee eh, biyaha u soor qaaday ee wada waa riyo cadka wey ayib waxaa la marka ida indhahood riyo wey qolyaha ayago idaha gooniga dhaqda ayagaa la wejinhaya annagu dadka isku dhaqdaan sheegi ayib dadka muslimiinta indhahoodu waxaa weya wax ku arkaan ama ay wax ku hogaansadaan khayr iyo shar bay ku kala gartaan waa maamulka talada haya iyo nimanka diinta umadda hayo hadday labadaa mid ka mid a ah fasahaado ummadda u dhammaatay hadday israacana kaba daranba fa akharu maa yukhaafu cala annaasi wuxuu ihi waxa u badan ummadda muslimiinta looga baqaay waa dararuhuma dararu culamaai walumaraa culumaha lowday ama amiir kharimay ummaddu annaasu calaa diini muluukihim bay salafku yidhahdaan dadku waxay ku diin yihiin mas-uuliintooda ibnu kasiir baa sharxay fi lbidaaya wuxuu yidhi nin reer bani umaya xilligiisii ninna guursi badan bu ahaa buuri wilaada reer bani umaya umaradoodi dadka o dhan guur bay ku waasheen waxaa la isweydiiyey meelaha fadhiga iyo masaajida marka laga soo baxmo imisaad qabtaa w laba war iskaga taga meesha sakaraad baa tahay afar baan anu hayaa doorki afar baan haddana afar baan hayaa sideed baan mar haya leanno boqorka baa guur ku waasha shacabkuna kaasu ku waalan hayaa waxaa jiray buu yihi xilligii reer banu umeye khaliif isaguna ahaa kaana mulacan wamuqraman muxuu ahaaye wamuqran muxuu ahaaye bilcimaarati walbinaa guryo dhis iyo beero iyo asintooyin ba ku waashay dadka o dhan aslaxyaa loo dhaqaaqay jibaallo iyo beeroa lagu dhaqaaqay annaasu calaa diini mulukiin khilaafatu cumar maaa la isweydiin jiray kam qara'ta leyla kam sallayta kam kam sumta la isweydiin jiray bu maadaama nin caabid oo zaahida ah u ahaa adduunya xilligiisi waa loodhan caawa xalay imisa ragcadood baad tukatay imisa jus baad ku tukataa imisa jalaad baad maalinka akridaa imisa maalmood baad soontaa imisaa sadaqaysataa maxaad la baxdaa wuu wada ilaa toddoba nin noocaasu ka sheekeeyey oo nin walba dhaqan khaasa ah la ummadan ay ku aafooday ninkii marka ummadda dhan dhaqan wanaagsan u horseeday oo cumar oo kale amooye ah marka annaasu calaa diini mulukihim culumadaa ka dara soomaaliya aafey culmaa aafeysa nim cumar ku sheega kufrigii hanti wadaagga ahaa iyo dimuqraadiyii ka horreysay yaa fadhiisiiyey wadaaddaa fadhiisiyey ayagaa difaaci jiray haddana gaalnimada adduunka maanta boqol kiiba siddeetan ka mid a ah wadaaddaa difaaca kufriga adduunka maanta ka socda caalam islaami in badan oo kamid a ah wadaaddaa difaaca nin maslaxa ku wareegeysta ninka mxuu aha dastuurkeena gaalnimada diinta khilaafi mahaya waa la iswaafajin karaa ashuura dimuqraatiya niman kitaaba ka qora ishtirakatulislaam niman wax ka qoray intaasoo kitaab idan nimankaas wadaadaha iyo umarada umad laga galaa wahal afsada diina ila almuluk wa axbaaru suin wa ruhbaanuha cabdullah mubaarak diinta waxaa fasaadaya muluk boqoraa fasahaadiya ku ciyaara wa axbaaru suu'in wa ruhbaanuha cubaad iyo culamo xun baa aafiyey buuri alimaam ibn wuxuu yihi culamaau suu'i qutaacu turuq qatacuu ariiq aljanna iska ilaaliy buuri qutaacu turuq ama mooryaan waxaa taqaanay mobil kaa bubsado ama qori kugu qabto kukaa tuuro xoogo shilma kaa qaata qutaacu turuq waxaa jira buu wadadii jannada ku fadhiistay kuwa waddo waxay ku fadhiisteen xaafadii bay ku fadhiyaan laakiin niman jannadiiba isbaaro dhigtaa jira buu isku ilaaliya wa culamaa u suu qatacu ariiq alfawaa'id buu kaga hadlaa nimankaa dhibkooda niman aafaysan wey ma aha laakiin ninkaasoo isku dhacdaa inaad tada caalim suu wey iska ilaali khatar wey bari hadan waxaa jira ninkaas qabataanba waa culamaa suu ku qor hoosta un ka xariiq khalad wey taas khalad wey ninkay kugu caddaato hawshiisu ha umadda oga dig laakiin ninkaas ra'y isku qabataan ijtihaadi masale khilaafiya inaad tira waa caalim caalim suu wey khatar wey hawsha ayada wa kana الsلف الصاalح yuxadiruuna waxay ka digi jireen fitnatahmaa fitnaة اlumaraaءi wاlculamaa fitnaة اlmubtadici fi diini bay ka digi jireen ninka diinta bidca kula yimid bay ka digi jireen wاlfaajiri wاlfaajira wa fitnaة اlfaajir fii dunyahu ninka faasiqi adduunkiisa kharibay bay ka digi jireen saaxiba hawan in la kor dhabana suuragal wey in la godana waa suuragal ad acmaahu hawaahu waa mid hawadiisa raacay oo hawadiisa indha tirtay naftiisiibaa u sheekaysay shaydaan baa duursay indhaba maahay iyo wa saaxiba dunyan qad aqbadahu dunyaahu iyo mid addunya indha tirtay shilil meel ka horan buu raadinaya fitnat aladiina istamtacuu bikhlaaqihim kama istamtaca aladiina min qablihim bikhlaaqihim eh, khalaaqihim wa fitnat aladiina khaaduu kama khaaduu aladiina min qablihim dadkaasu in laga hadlay iska ilaaliyo wey wa kaanuu yaquuluun waxay salafku odhan jireen man najaa min fitnati ahli bidaci nin ka badbaada fitnada ahlubidaca wa fitnati di sulطaan naja dowlad iyo wadaad nin ka badbaada mxuu aha wadaad xume iyo mxuu aha dowlad ninka ka badbaada waa badbaaday facalaa kulli minhuma umarada iyo culammada nin kasta waxaa saaran an yataxaraa inuu ku dadaalo bima yaquuluhu wuxuu ley inuu ka fiirsado waxaad odhanayso id ummadda u sheegi ama aad cajal ku duubi amaad ummad gaadhsiin iska ilaali wayafcalu uu samaynayo daacat allahi warasuulih inuu u qastaa an yataxaraa yani an yaqsud daacat allahi warasuulah daacada ilahay iyo aacata rasul inu qastal rabaa iyo wa rasuulihi iyo wa kitaab illahi wa sunata rasuulihi iyo inuu qasto kitaabka ilah inuu raacayo sunada nabi maxamed wa amkana mar allala markay suuro gasho fi lxawaadii ay nawaasil almushkila nawaasisha iyo dhacdooyinka waaqeec cusub ee ijtihaadka u baahan ee alatii ashkala amruha cala annaas macrifatu maa dalla calayhi alkitaabu wasunna hadday suuro gasho in kitaabki iyo sunnadu waxay tuseen ee masaladan khuseeye lasoo saaro kaana huwa alwaajib kitaabkii sunada waxay tusan baa waajiba in la raaco wain lam yumkin nawaasil baa ka hadlaya nawaasil baa timid xawaadis baa timid qadaaya masiriya yimid waa laga tashaday rag baa intay ijtihaadeen bay waxay soo saareen sawaabku siduu yahay in la raaca waajiba wain lam yumkin hadduusan suuro gelin daalika arrinkaas naazila xaadisa waaqaca jadiida mustajadaad baa soo kordhay in durbe la ogaado maadalla caleyhi kitaab wasunana way suuro geli weyd lidayqi lwaqti waqtigaa nagu yarba xabadiibaa waa socotaba ijtihaadba kama gaadhin baxdiba kama gaadhin aw cajzi aalib ama ninka aalibka maslada baarhayaabaan tabar badnayn aqoontiisa baan ku fillay ama waa xanuunsan yahayba aw takaafu adilati ind ama adiladaas ekaatay adiladaas ceshatay adila tuxarim wa ukhraa tuxallil idan adiladan tarjiix ku samayso ood baadho ood waqtiba ma haysidba ama intaad baadho oo wakti ku bixisay baad nihaayad u dambaysay ya waxaad sooysa sida cusmaan xaramatha aayatun wa axalatha aaya baad soo istaagtay marka iyada maxaad samayn hadi aw غayri dalika ama dano kalaaba kuu diiday falahu marka waxaa u banaa cinda alcajز laa yasaa min alasbaab an yuqalida man yartadii cilmahu wa diinahu waxaa taqliidin dadka aad ku kalsoon tahay diintooda iyo cilmigooda waxay ka qabaan bad sheekheel muxuu yihi saas ku jar kaxeeya ku wada ilaa aan wakti ka helin annago aan ku ijtaanno wey wahaadaa madhabkan dambe aqwal aqwaali wey madhabkan dambe odhanaya haddaad awood leedana tajtahid haddadan lahayna ama aad lahaydoo wakti aad weydana ama cajzi yimaadana ama dayq yimaada ama takaafu dhacana waxaa weeyaan taqliid baa kuu banaan waa taqliid marka nisbi awey oo juzi oo khaas ah fii masaa'il muxuu ahay cawisa khuseeya waqad qiila waxaa laysa maa shaafici baa masale la weydiiyey isagoo mujtahid madax banaana markaas maxaa u daliila qallatu fiiha cataa min rabax wey masaladan xajka manaasigta cataa baa u yaqaana taabiciinta masalat lmanaasig kale la weydiiyey oo e, mxuu ahaaye ku saabsan mucaamalaad oo beec ah waxaa li ma daliil qalatu fiiha sacid musayibu aclamu nnaasi fi lbayuuci waliqtisaad bu asaguna ahaa wuu taqliidiyey nin taqliid ka badbaada shek ma jiro sheeka berle nin walba madax banaan banaan abadan bashar bini aadama mahmaa balagat quwatuha alcilmiya laabudda an yuqalida hayrahu fi bacdi masail qasab wey taas waqad qiila waxaa l laysa lahu taqliidu bikuli xaal nima waxay marnaba taqliid kuma banaano wa qiila waxaa lahu taqliidu bikuli xaal niman wa hadiyo goor waa ku furan yahay taqliidku waa furan yahay lidayqin aw licajzin aw ligayrihi waa ku fasaxan yahay walaqwaalu halaaatu saddexda qowl aynu soo sheeg labadan dambe kii hore fii madhabi axmed wagayri qowlka hore oo sheekhu rajxamana xoog badan wa kadalika sidoo kale maa yushtaratu fi lqudaati wاlwilaati min ashuruuطi yajibu ficlu bixasab اlimkaan hadda kor baynu soo tilmaanay qaadugu culum waxay yidhahdeen waa an yakuuna mujtahidan shardi bu ahaa shuruudu tansiib اlqada minha an yakuuna musliman qasab wey waan yakuuna caadilan qasab wey waan yakuuna caaliman qasab wey waan yakuuna caaqilan qasab wey laakiin cilmiga waxaa an yakuuna mujtahidan mujtahid mudlaqa ah oo masaa'ilka diineed tuuduuro ka fatwoon kara oo baadhan kara oo ka go-aan gaadhi kara ay qadiya loo keenaba ma xukumi kara waa inuu yahay ila diiwaa baa loo keeni amwaal baa loo keeni abdaaci furuud baa loo keeni iqtisaadaad baa loo keeni yani ay masala n waa shardi waaban weyni maayaay qaadi daruura qaadi ladaa jira xerowga abujacabubsaan u dhiibaynaa xukun baan leenahay beerka kaxanshiri waxaad garan weydana noo soo celi aan ka tashanay shardiga ha an yakuuna mujtahidan haddii uu suuro geli waayo ma loo fadhinhayaa abadan loo fadhin maayo ninba ninkan iskale kitaabka alxaaja la wa athura fi fiq islami ba masailkaas shuruud alqada walmufti walxaakim wakada wakada ha laga akriy kitab fiican wey sheekutiibuu ka hadlahaya sidoo kale wlwulaati wulaadda waxaa loo shardiya ninka waaliga noqonaya waa maxa loo shardin jiray ninka xaakimka muslimint u noqon amiiru muslimiin laabudda an yakuuna musliman caaliman caadilan mujtahidan muطlaqan waa inuu yahay islana ad laga wada hadli maayo mota takliif laga wada ad laga wada hadli maayo xagga cilmiga laga hadlaya waa inuu yahay ninka amiirka noqonaya ee muslimiinta madaxweyne u noqon ama waali iqlim noqon ummadda ninka u aqoon badan ee mujtahid muطlaq ah jaahil caama ummadda loo dhiibi maayo xataa muqallid lama ogolo hawshu ma habayna hadda niman waxaan haynaa muxuu ahay waxay galanba aan jirinba oo eberkooda ah inta aan ka helayno muxuu ahay mujtahidiin waaweyn waxaan riixanaynaa baabuurtaana ah juggaan riixanaynaa jugtaasaan wadanaynaa ayib shuruudda loo shardiya min xayu tansiib min xayu tawliya hadday suuro gashana waa khayr haddii la waayo xaajada waa la wadi iyo xukunka diiniga waa soconaya yajibu ficlu bixasabi اlimkan muhim jidda masaa'ilkan muftiga maxaa loo shardiya an yakuuna mujtahidan ninka fatwoonaya waagor maxaa shardi ah waa inuu yahay nin mujtahid ah muslim caaqila oo mukalafa oo caadila oo aamiina oon faasiq ahayn haddana weliba mujtahid ah ma aha mujtahid lmadhab iyo mujtahid muntasiba ah. mujtahid mutlaq ah daysare waa inuu yahay jaantafuran ah oo muxuu aha meeshu ka fatwoon kara dhisan caaliman bikitaab illahi xaafidan lisunani muxuu ahaay jaamican lilisaan ilcarabi kada wa kada naasikhay mansuuq wax kastaba yaqaano oo muxuu alamsada ah oo inuu yahay meel fadhiya degaa iyo xaas degaa meel fadhiya oo inuu yahay taa ma lama hayaa dib yaa la hayaa lama hayo waa la riixi ardayga mubtadiga xoogo fahmi kara masalada u ka sidaynaya ilaa aan mufti weyn ka helayn leanna shuruuddaani waxay culimadu u dejiyeen waxay u dejiyeen in fasaadka la yareeyo waxay u dejiyeen inaan diinta lagu khaldamin waxay u dejiyeen inay muxuu ahaay hawsha urursanaato haddii laakiin la waayo waxaa gabadhii tiri mxuua hadii fiqi la waayey miyaa loo falla-aanhaya ma xumayn macsiya baa ku dhacday hadday doonteen haddii la waayo bimacnaa waxaan u jeednaa ninkii hawsha mudnaa hadda waa la gabagabaysan wey waa la mactilaynaya haddii hawsha saxaan in la waayo waanu jacbirinayna nin gabayaa oo bela ka dhacdaan weyno waxaan soo afareydan soo kaxaysanayna nin xooga afarey tiriya oo shacabka maadaliyan keenayn waa saas wey haddii wadaadihii ooya cawaasinta fadhiisteen oo muxuu ahay soo dhaqaaqo biyihii qabaya afakaadada dhaafi waaye maxaan leenahay wiila sheerkaan leen riixa imaada isha ka ridaan iyo madax madaxa qaadaan iyo madaad ku joogsataan iyo madax baacuga la subaxan ka dhiga idinkaan ku xumaynaynin waa la idinku ogyahay <laughs> maxaan samaynaa hada waa yahay tay soo saab maaha <laughs> waa tahay bal wasaa'iru shuruud اlcibaadaat xataa cibaadaadka shuruuddo dhan waa sheku waa saas bui sheeku qaacida fiican musallimhaya yacni nin waliba oo muslima waxaa lagu adoonsaday biqadri istiطaacatihi wa muknatihi ilahay addoon ma saarin fawqa taaqatihi wa kulfatih tiibuu sheeku ku sharxaaya bal wasaa'ir shuruud اlcibaadaat baa sida min الsalaati wاljihaadi wagayri dalik kulu dalika waajiba maca alqudra faama maca alcajz faina allaha subxaanahu wa tacala laa yukalifu nafsa ila wascaha walihada amara allahu almusaliya an yatadahara bilmaa sidaa darteed maadaama diintoo dhan ba ay ku dhisan tahay alqudra wاlاstitaaca walaa waajiba maca daruura wاlcajz laa waajiba maca alcajz walaa xaraam maca daruura wey ilahay wuxuu faray ruuxa muslimkaa markuu tukana inuu weyse qaato fain cadinahu hadduu waayo weysada iyo biyihii aw khaafa darara biisticmaalihi ama wuxuu biyuhu heli karaa laakiin isticmaalka biyaha wuxuu ka baqay inuu ku dhintaba ku xanuunsado sida caalamna caas uu sameeyey azwat salasil lishidat ilbad qabowgaa daranba qabow xun baa dhacay biyaha haddaad ismariso halis wey laakiin stoof baa yaalla muxuu ahaa makeeda wax kuleeya yaalla biyaha waa kulaysan karaa biyaha la kulaysto reer nairobi sheekada raqiiska la joojiyo biyaha waa in la kuleeyo wey lishidat ilbard aw lija lijuruuxin bihi ama dhaawaca ku yaala ruuxi ama qabow daran baa biyaha kuu diidahaya adoo heli kara ama dhaawac baa kugu yaalla aw gayri dalika ama waad ka cabsatay meesha biyuhu waa yaallaan laakiin ay baa meeshan fadhiya aan loo dhaqaaqi karin ama qolyihii ree alwaxley baad ka cabsatay inay ku ceejiyan dhulku dhigaan ayib ama nimanka qori dheerta wareegaya ka baqa inay ku qabtaan afkana ma taqaanid waxyaaba badan baa jira maogtahay khawf baa jiri jira ayib tayamama saciida ayiba caro wanaagsan buu ku gabagabaysan oo u qasdahaya famasaxa biwajhi wayadayhi min wa qaala nabi licmaan bn salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastadic facalaa jamb istaag ku tuka haddaad awood weyda fadhiiso fadhi haddaad xamili weydo dhinac dhinac u seexo oo midig midig ah iyo wixii lamid ah haddii la kari waayo dhacdid baa lagu seex dhabar dhabar qaabkii aad awoodad u saxanaysaa wixii jiif ka dambeya ruux hadduu xamili waayo sida raana salaad waa ka dhacaysa salaadda way ka dhacaysaa istaag baad xamili weyday fadhi baad xamili weyday jiif baad qaban weyday adoo dhanba waad gegan tahay gacan ma dhaqaajin kartid laakiin maskaxda imaankaada wuu joogaa indhahaad ka tukan bay fuqaa dheheen nimanna fartaad ka tukan bay yidhahdeen waad wadi taagnaanaysa waad fataxda akrinaysa canuga ka dareerin rukuuc marka la gaadho sii daynaysa haddana waad sujuudaysa waxaas hal ma laha daliil ma laha waxaas jiifka dhowrkiisa qaybood midib iyo bidix iyo ninka xamili waayey saqad canhu salaa sida raajixa ah faraha laga qaado sheekh islam baa kaga hadla majmuc eh, alfataawa alkubra ba ku taxqiijay maslada iyada raxmat ullahi tacala caleyh faqad awjaba allahu tacaala asalaata fi lwaqti ilaahay salaadda wuxuu waajibiyey waqtigeeda in la tukado calىa ayi xaalin amkana qaab alla qaabkay kuu suura galan u tukato kama qaala tacaalى xaafiduu calى الsalawaati وsalaati اlwusطى waqumuu lilahi qaanitin fain khiftum farijala haddaad cafataan soo maaha idinkoo lugaynhayo ordaya tukada aw rugbaan ama gaadid saaroo taankiga saar ordahaya faidaa aamintum markaad nabad gashaan oo qoofkii dagaalka laga baxo fadkuru llaha ee u tukada sidii ilahay idiin bara kama callamakum maa lam takunu taclamuun faawjab allahu salaata cala alaamini ninkii nabad qabay een khowf qabin baa ilahay salaada ku waajibiya waalkhaa'if kii cabsanayay wsaxiixi kii fayooba walmariidi kii bukay xanuunsanaa walhaniyi ninka tanaadka ah walfaqiiri saboolka walmuqiimi kii nagaa walmusaafiri kii socdaalka ahaa wakhafafahaa rabbi wuxuu ka fududeeyey cala almusaafiri walkhaa'if intoodaba salaada waajibay ku tahay way saaran tahay laakiin xaalaadku rabbi kala bedelay iyo kayfiyaadka khaa'ifka iyo musaafirka waa laga fududeeyey khaa'ifka salaatu lkhawf baa loo fasaxay musaafirkana qasri baa loo fasaxay iyo jamciba iyo wlmariidi wuu ka fududeeyey iyo wاlfaqiir aladi laa yajidu طahuuran aan biyo helaynin aw laa yajidu ama aan helaynin maysarata wuxuu biyo ku gato bihi waaya laakiin bihi beec wey maba mabays wax ku iibsato kama jaa bihi اkitaab wasuna waasqطa wuxuu sheekhu ku darin adilada tusaysaay in cajzi hadduu yimaado ama muxuu ahaay tabardarra ay timaado waxaynu haynaan rabbi ku caabudaynaa ayb ninka somal muxuu walaalkiibu qaaday nin walaalkii oo qaraaba ahayn jeclaaba intuu xambaaray buu la kufay haddana uu ambaaray wuu la kufay markaasuu hebelo waxaan kuu xambaaran waa kala gacallo waxaan kuu wadi waayan waa tawarxumo bu waxaan kuula kacayn haf kuu siistay kalgaclii wanaagan kuu qaba weeye bu laakiin tawar meeshay dhigta waa aragtaa waa saas wey hawshu ninku intuu hayo yuu hidaanhida hayaa sheekh nin walba jidka siraadu ninba tawartiiba maraa soo maa nin duula iyo nin sida faras ku mara iyo nin biiba tahay ninba camalkii wa anaguna hadda nin walba intuu hayo ku soconaya rag marka cawaasimta fadhi ayaga u taallaa annagu waan afuufaynaa un meel rabbi geeyaba akhiro wa asqaa ilaahay wuxuu riday maa yacjizu wuxuu ka riday ruuxa muslimka ah wuxuu rabbi riday cafwan maa yacjazu canhu alcabdu min waajibaatiha addoonku wuxuu ka cajizo oo min waajibaati asalaati rabbi waa tuuray waana riday min aطahaarati eh, ah, ku bayaansan iyo wastiqbaal alkacba wa qira'ati alfaatixa wa takmiil alrukuuc wasujuud walqiyaam intaba waa dhachaya istaaqbal xamli waa dhachaya faatix mada taqaanid waad foorarsan waad ka socon haddii dikriga suranka lagugu daro subxana walxamdu lilahi walaa ilaha illa allah allahu akbar aad ku ceeliso nabigu fasaxad maba taqaanidba shalay soo islaamtay subxana waa ku dhibaysaba maba taqaanid subxana fatixa iska waajib waxaan leenahay tuko waqtigii waxa weye ummaddaa raac laf horarso ilaahay xusuus hore u intaan kaa barayno qiyaamkii baa dhici oo dahaaradii baa dhici maxbuus baa tahay jeel baa lagu dhigay saxariya kale lagu dhex fadhiisa tukaa lagu yidhi dayn mayso adoo dhex fadhiyo labaha kula jira tukanayso musqul adoo dhex fadhiya oo intaa ay kaa tukanayso meelta badadkan hadda u baxa bambaasigi gaasyaaba mararka lagu rafaa dadka nafta u keena oon kuu istaajin maayee oo kuu joojin maaya waliba kuwa bambaas kuwan gaarisa dhalama somali baa iskale wad la dagaalama kuwan mogta waaba kuu joojin hayaan nimanka laakiin bambaas u baxa niman aafaysan wey ee basas kale aad bay udhi badan yihin watakmi wa takmid rukuuc rukuucila dhamaystaa awood wey dhabarkaa ku kala jabanba maba foorarsan kartid intaad haysaad kasii daynaysaa sidii adoo muxuu ahay si dhurwaagaad u foorso adoo qaartaagahaad rukuucaysa fa huwa inkasarat safiinatun hadday dooni jabto biqoomi qolya la jabto badda dhexdiisay ku jabtay aw salabahum almuxaaribuun ama qutaac duruq baaba furtay oo eh, nimankii dharka furtay hiyaamo dharkooda bay ka furtay markaad soo baxdeen bay midn moryaan waa inaka furteen waa la qaawan yahay salluu curaatan iyagoo qaqaawan bay tukanhayaan maxay samaynad xag iyo muruq waa murya gacan wax qaba ma jiro waa muluq waktigi waa lagaa salaad duhr baa galay way aadaami way aqimi way tukanaya alla hor istaagay qaqaawan bixasabi axwaalihim qole waxay dhaheen shaaficiyadii xanaabila way leeyiin may dhoobaha raadsadeen intay meel dhiiqaa ah tagaan ha ah ku galmagalmaysteen oo dhoobaha ismarmariyeen alaabta ha ku qariyeen haddii dhooba la waaye ka waran haddi adoo mudhi gacanaha tukanaysa wa kaana imaamuhum wasatahum imaamku bartan ku istaagahaya imaamka tujinaya wuu dhex istaagay sida dumarkii maxaa hadduu hormaro xisaabta muuqanaysa <laughs> waad garanaysaa de lianlaa yara albaaquuna cawratahu sayin ma'muumiintuusan u arag ninka cawradiisa walow ijtabahad alqiblatu qibladi baa gashay qiblada la garan waayey ijtahaduu way ku dadaaleen fi listidlaali daliishiga caleyha cala xaggee xaggee galbeed xaggee waqooyi dhankee waan dadaalaynaa ayib meeshii markaasi aan u garan u tukanaynaa falow camiyad hadday soo xidho addalaa'ilu calaamadihii iyo astaamihii salluu kayfa amkanahum bay u tukan waqad ruwiya anahum facaluu dalika waxaa la wariyay inay sidaa yeeleen saxaabadu calى caadi rasul l sl slm waa xadiis saxix slm ku yimid faaynamaa twallu fahama wajh اllah wakadalika low xubis waxaa sidoo kale lamid a in haddii la xidho ninkii muslimka ahaa bimakaanin dayiqin baa lagu xidhay meel waxaa lagu xidhay istaag mooyaan aan fadhiba ka suura gelayn adoo yuuqan unbaad taaganaysa foorasi ma geli kartid oo ma fadhiisan kartid labada adin unbaa meesha ku haysa dad badan baa saa loo xidhay rukuuc kuu suura geli mayso aw amase kaana uu ahaado xaala musaawarati اlcaduw ay xaala mughaalabati اlcaduw ama cadow baa lala dagaalamay markaas wagayri dalik fahaakada aljihaadu wاlwilaayaatu wa saa'ir umuur اddiin kulli waa saas diintoo dhan baa saas ah jihaad iyo wilaayaad ninka xilka qaban lahaa ee mudna haddii la waayo mid kalaan ku macjilaynaynaa nin walba meeshuu galaan gelinaynaa wey ayb wadalika kuluhu fii qawlihi taala intaasoo masaa'ila waxay hoosgelayaan qowluhu tacala faاtaqu اllaha ma staطactum wa fii qawlihi tacala ida amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactum kama ana allaha subxaanahu wa tacala lama xarama almaطaacima alkhabiiثata ilaahay cuntooyinkiiyo raashiimaha iyo acimada xaaraamta markuu rabbi xarimay wuxuu yidhi taa waa istidaacadii daruuri baa ku timid faman idura hayra baaqin walaa caadin falaa idma calayh dam iyo khamre iyo muxuu ahaayey meyte iyo bakti ninkii loo dhibaato geliyo asagoo marka aan xadgudbaynin muxuu ahaaye nin horara aan ahayn falaa ima calayh waqaala tacaala wmaa jacala calaykum fi diini min xaraj waqaala tacaala maa yuriid llah wa rabbi ma doonayo liyajcala inuu yeelo calaykum min xaraj culays rabbi idin saari maayo waxaad awoodi weyda waa idinka dhacay waxaad ka maarmi weydo nafbaxaal aad gaadhaan waad xaaranaha u fasaxantihiin lakin waa daruura la gaaro falam yuujiba lama waajibin maa laa yustatac waxaan la awoodi karin walam yuxarim rabbi ma xarimin maa yudaru ilayh wax loo dhibaato galo muslimiinta u dhibaato galaan shardi laakiin idaa kaanat adaruuratu bigayri macsiyati min alcabdi shardi wey muhim jiddan dhan daruuradan iyo dhibkani kugu yimid eed xaaraanta ku bannaysan waa in macsiya ad u adgasho usan ka imanin qolihii ku hadhay maka ee hijro iyagoo awoodi kara hijroon waayey kadibna dagaalka badariga lagu laayay lama cuurdaarin maxaa yeelay lianna cadama alhijrati muxuu ka yimid min tafriidin minhum ikraaha lagu sameeyey la soo dirqiyey ee dagaalkii beder la ku go waa macsiya minhum buu ku aaday lagu cuurdaar marka daruuro haddii ad aad sabab u noqotay oo min macsiya minka wa dembi minka ay ka dhalato lagugu cuurdaari maayo faslun haynoo jawaab bilahi tawfiiq salaada la joogo hadday tahay salaaduhu salaadaha israaca ay yihiin jamci buu samaynaya haddii duhurkao kale matalan la abrashimayo duhurkii isku daraya casarki kadibna salaada ha gaalo ha la abrashimo haddii duhurka horti daba duhurka la gelin la suxinayana taakhiir ha ku sameeyo oo casarkaa u takhiriyo hadduu xilligaa soo naxayo casarka u hadhow markuu soo miirsado qadaynhaya la imanaya markuu saaxiga keeno soo miirsado ayuu qadaynhayaa madhabka raajixa ibn cumar waxaa ka sugan laakiin almuqmaa caleyhi ruuxa la suuxiyey inaan saladaa lagu lahayn ka dhacahaya saana madhab jira wey laakin sidaa fiican ka naaimi buu lamid yahay iyo wasahi baaraka allah fik bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi وآله wasaxbihi أجمعين amaa bacd faslun fasalkii khaatimada ee u dambeeyey kitaabka insha allahu tacaala buu noqon doonaa wilaayatu amri اnnaasi min acdami waajibaati اddiini bal laa tamaama liddiini waaddunya ilaa biha wuxuu leeyahy sheekhu dadka arrinkooda in la maamulo wilaayatu amri nnaas dadka taladooda in la wadaago oo markaas la maamulo oo diinka lagu hogaamiyo min acdami waajibaati diin diinka islaamka waxyaabihiisa waajibaadka kuwa weyn buu ku jiraa bal laa tamaama liddiini waddunyaa iska badaa waajibaad basa inay ahaatee diinka islaamka iyo dunyaduba dhammaystirmi mayso ilaa biha ilaa bilwilaaya waalimaara maamul iyo talo iyo hogaan ummadda hogaamiya in la helo weye diinkooda iyo dunyadooda ku maamula sheekhu marka qaacida ijtimaaciya oo iska haddi bashari ah oo qaacida daruuriya fii xayaati اlbashar buu sheekhu hadda kuu sheegahayaa faina bani aadama bini aadamku laa tatimu maslaxatuhum maslaxadoodu ma dhammaystiranto ilaa bilijtimaaci kulan mooye saa darteed meelo kale sheekh wuxuu ku yidhahdaa alinsaanu madaniyun bitabci ruuxa aadamaha ee bini aadamka ah siiso waa bulsho wey waa bulshaawi wuxuu u baahan yahay mujtamacuu dhex joogo oo ku dhex noolaado munfaridka iyo cusladu ma anfacayso haddaba markaa daruuro aysan keenin fa inna bani aadama laa tatimu maslaxatuhum maslaxadu ma dhammaystiranto ilaa bilijtimaaci kulan un mooye lixaajati bacdihim ilaa bacdi baa keenaysa waa laisu baahan yahay <clears throat> tacaawunan wa tanaasuran iskaalmaysi iyo isu gargaar iskaashi iyo gargaarba yatacaawanuuna waxay iska kaalmaysan calaa jalbi lmanfacati wixii dheefa in la helo wayatanaasaruuna waxay iskugu hayeelinayaan lidafci lmadarati wixi dhiba in layska difaaco id ilwaaxidu minhum ninka keligii ee bini aadamka ka tirsan laa yaqdiru waxdahu keligii ma awoodo calaa jalbi jamiici manaafici dheefihiisa iyo danihiisao dhanba inuu soo jiito oo keensado ama uu ka adkaado wa dafci jamiici madaarihi dhibaatooyinkao dhan inuu iska cesho ma awoodo far keliya foolma bay weeye gacmaa isdhaafay guuli ku jirtaa bay soomaali odhan jirtay marka waxaa weeyaan iskaashigu iyo wadajirku iyo midnimadu waa shay daruura oo bini aadamkii nooluhu ay u baahan yihiin haddii la kulmo walaa budda linnaasi min amraan xaakimun wa qaadin laba in la helo helow dad hadda meel ku kulmaan tanaasuc baa iman khusuumaad baa iman waa laysku dhici waa laysqoonsanaya ysqoonsanaya carabi laba baa iskugu dhow waa isqoonsadaan baa layidhi nin iyo xaaskiisi baa isqoonsanaya ahalkii walaalih baa isku dhacahay waa in la helo xaakim yafsulu baynahum fiima ikhtalafuu fiih walaa budda lahum aadama waxaa lagaga maarmaana buu uhi cinda alijtimaaci markay kulmaan ee meel iskugu yimaadaan min ra'sin madax nin madaxa oo hogaamiya oo lagu go-o oo dadku arrinkiisa ay ka fulaan laabudda min xataa qaala nebiyu sal ly slam idaa kharaja halaatatun saddex hadday baxaan fii safarin socdaal falyu-amiruu ha ka amir dhigeen axadahum midkood hadday ka fogaadaan dowladdii iyo meeshii magaalooyinka laga talinhayay ee maamulku uu ka jiro oy markaasi safar iyo meel miya a tagaan saddexdaa nin ay wada socoto amiir bay u baahan yihin waa tarbiya iyo siyaasa islaamiya waxaa weeyaan xataa fi lafraad fi اljamaacaati اlqaliila khuseeyowe rawaahu abu daawuuda min xadiidi abi saciidin waabi hurayra xadiid saxiixa wey warawa alimaamu axmed fi lmusnad can ibni camrin can ibni cumara qoran ibni camri waa sawaabku cabdullahi ibni camr wey radia allahu tacaala canhuma ana nebi sal slam qaala laa yaxilu lihalaaثatin saddex nin ooma bannaano yakuunuu ahaanaya bifalaatin meel cidlo ah oo meelada dhulka dhexdii ah ama dhulka ka mid ah ilaa hadday saddex meel cidlo bahgooya oon maamul ka jirin ay joogaan amaruu calayhim axadahum midkood bay ka amir dhigahayaan waa waajib wey waa imaaratu safar waajiba markii nabiga ruuxa muslimka uu maamul la-aan noqonayo ama meelaan dowlad ka jirin uu joogayo ama muxuu ahay meelaan nidaam ka jirin u muto ayuu nabigu xukumkan ka dejiyey oo safarkii wixii la midka ah xadiidkan dambena isaguna xasan weeye lishawaahidi sanadkiisa cabdullahi ibn layca ku jira oo daciif ah laakiin shawaahiddiisa kalea ku filan waxaa sayidina cumar ka sugan daaka amiirun amarahu rasuul lah bay odhan jiray amiiru safar iyo imaaratu safar marka la weydiiyey wuxuu odhan waa amiir nabi maxamed uu qotamiyey salawaatu ullahi wasalamu caleyh bazaar baa soo saaraya kheyrkii bisanadin xasan fa awjaba sala allahu alay waslam rasulku wuxuu waajib yeelay ta'miira alwaaxidi halin in amiir laga dhigo fi lijtimaaci alqaliil kulanka yar alcaarida weliba soo dariyay xaadidka ee aan asiiliga ahayn fi safari socdaalka dhexdiisa tanbiihan alcaarida ku yimid fi safar tambiihan baraarujuma nabig saa u yeelay maxaa looga gol leeyahay saddexnin meel wada aada ee safarta ee dowladda islaamka ka fogaata amiir ha samaysteen macno weyn baa ku jira wey waxaa lagugu baraarujinhayaa bidalika calaa saa'ira anwaaci alijtimaac kulamadoo dhanba in loo baahan yahay maamul iyo nidaam iyo amiir iyo kala dambayn fawdo socon mayso allatii hiya aktharu wa adwamu ijtimaacyada safarka ka weyn ee ama ka badan ama ka muddo dheer ee ka daa'imsan baa looga baahi badan yahay marka in amiir la sameeyo wa min huna akhadat alxarakaat alislaamiya amiira aljamaaca wa amiir alxaraka dayib halkaasay kala baxeen wadaaddii waagi hore aada u naqdin jirayna way ku soo laabtay marka dambe sheekh fawsaan baa ka mida waagii raggii waagi hore aad ugu daraabu ahaa laakiin wuxuu qiray inay masalo malasaiska ijtihaadiya tahay oo waxa dambe muxuua ah lagu dagaalamo ama laisku tabdiiciyo aysan ahayn meelaha inta nidaam islaami uusan ka jirin iyo dowla islaamiya sida aqaliyaadka muslimka ee galbeed iyo yurub joogoo kale amiir inay samaystaan oy beyca la galaan oo ay ka amar qaataan sheekhu ugu fasaxay fii kitaabi mafhuum lbeyca ee sabxada labaatan iyo sagaalaad sheekh ibnu cuthaymiin hadda sharaxan hoostiisa saasuu ku leh waa la weydiiyey su-aala ku jiraa fiiriya wuxuu leeyahy hadday beled khayr islaami ay joogaan oy markaa reer yurub iyo reer galbeed ay gaala joogaan inay amiir samaystaan oy la heshiisaan beyclaga way bannaanta maxaa marka lagu hayaa aljamacaat alislaamiya aljamaacaat alislaamiya waxay lahaayeen annagu dhowr qaybood baan nahay qaybo waxaan dhex joogna waddan gaalo oo nidaam ka jirin sida kenya oo kale nidaam islami oo kale ama yurub iyo galbeed oo kale meelaha kalena xukuumaad kaafira oo murtadaa haysta sheekhu islaam lfataawa wuxuu leeyahay haddii xaakimku iska daagaal gaal oo mudayic lilxuduud yahay oo xuduudda iyo sharciga uusan oofinaynin sharciga ummadda kalea oofinaysa nin kastoo awoodaa oofinaya loo joojin maayo hadduu asagu mucaatil lilxuduud noqdo oo sharciga uu dayacahayo muslimiinta intooda kale oofinaya sidaas wey mar hadday nimanka xuduudda dayaceen oy la dagaalamhayaan oy tadbiiqu shareeca aysan ogolayn oo ilaahay diinkiisa colba la yihiin in la xaraka siriya laga sameeyo oo beeco la galo salafkaa bilaabay alimaam axmed nasr alkhusaaci baa bilaabay fii khulafaa'i bani cabaas buu ka bilaabay axmed bnu xambal iyo axmed maciin iyo aimatu ahlu sunna dhan waa ammaaneen waa dhaqan salafku ay yaqaaneen weeye masaladu waa masail iska ijtihaadiya aan xataa masaa'il khilaaf aan lagu tirin karin nawaasil weeye dhacday bacda nebi sal slam culumana ay ku ijtihaadeen ninba ra'yi uu ka qaatay ama masaakiinta ayagu waxay dhaheen ninkii fasaxaaye khaalafa aslan min usuuli ahli sunnati waljamaca xaggee min usuuli ahli sunna waljamaca wactasimi waad khilaaftan waa aaminsannahay walaa tafaraqu mayaan la kala tegin maxaa jira intan waa iskaalmaysi litadbiiqi sharci walcamali bikitaab illah gabdhahon xijaaban dugsiyohon nadaam weeye foodo socon mayso qiyaasan calaa imaarati safar meelgeeya waa yahay mogta qaraf qaraf socon mayso rag waa naqaashahay geedka rag la yidhahdo caqli ma kala wado cilmi baa kala wada nin walba kalxiisuu wataa caqli haddii la yidhaahdo wixii adigu kula qalooca nin buu boqolkiiba boqol la saxan yahay laakiin daliil baa lagu kala baxaa <clears throat> haddii la yidhahdo ma bannaana in tafaruq la yidhaahdo konton iyo toddobada xukuumadood baadil laha waa yahay ilaa nebi maxamed hal xukuumo ogaa weliba wuxuu ihi haddii dowlad kale ay dhisanta taa hala dilo laba khaliif laba imaam hadday iska kasoo garabaxaan ninka hore hala taageero ka dambana madaxa la qaad hala dilo nafta laga gooy konton iyo afartan maxay yihiin konton iyo toddobadan maxay yihiin baatil ku sheega ma awoodaan in dhaa waa baatil laakiin waxaad ka adag wadaadaha xoogo iskaalmaystay ee ummadda diinta barahaya nimankaasaa la jilcinhaya caalam miskiin baahee miska la fuulali soomaali way taqaanaa warkaa isaga walianna allaha subxaanahu wa tacaala awjaba wuxuu waajibiyey alamra bilmacruuf wanahyi can almunkar buu waajibiyey waxyaabaha keenaya nidaam iyo maamul in la sameeyo ilaahay wuxuu waajibiyey in ummadda wanaagga la furo laga reeb walaa yatimu dalik waajibu alamri bilmacruuf wanahyi can almunkar dhammaystirmi maayo ilaa biquwatin waimaara fiqiga u fiirtusa waa in awoodna la tari iyo nidaam iyo maamul la helow wakadalika sidoo kale saa'ir maa awjaba allahu min aljihaadi wاlcadl wuxuu rabbi waajibiyey oo jihaad iyo cadli iyo garsoor ah maamul iyo awood buu u baahan yahay wa iqaamati alxaj wاljumaci wاlacyaad xajkoo lala yimaado jumcooyinkoo la oogo ciidahoo la tukado wa nasri اlmadluum madluumiinta in loo gargaaro sida shariif taabtoka in loo gargaaro waa idinka sheekeeyey ayib wadaadihii masaakiinta ee la dhiibi jiray ee sagaalka nin ay tuurahayn in loo gargaaro maxaabiista wadaadada amminka reer somalilan ee xabisaha ku hayaan boqolaalanka in loo gargaaro kuwa puntland laga soo tarxiilhaya sidii qaxooti ahaan iyo ajaanib loo suturaya baydhabo iyo koonfur in loo gargaaro kuwa muqaabiciinta fii sujuuni jigjiga iyo qabdaare iyo mxuu ahay goday iyo waxaas idan nasrulmadluum siday ku dhici karta laabudda min quwa sheekh gacmo iyo duca la taagaa ba soo socon mayso waxaa waa in awood la la dhisa wadaaduhu waa inay ummadda ay ushooda qabtaan oy ummadda hogaamiyaan ayagaa hogaamin jiray ayagaa iska lahaa dunida ilaah ambiya ku bilaabay waana ku khatimay haddii ambiyada geeriyoodeen saxaabiyi culumaa adduunka la wareegtay adduunyadan waa inay wadaadda hogaamiyaan hadda laakiin inay kolba faajir u duceeyaan sidii kiisa garaadka iyo meelahan xarameynka joogay ummadda la goynayay ee hor fadhiisa musharaf malcuunkii muslimiintan maanta jooga inuu malcuun isku waafaqay ninkan khariban u yahay oosan islaan ahayn dadka diinta yaqaana wey caamano ka tashan mayne ninka asaga hadda xagee ku dambeeyey musharaf xagee ku dambeeyey jiduu joogaa markuu baabi'inaya masjid alaxmar iyo wadaadihii masaakiinta u riiqahay cabdiraxmaan sidays baa u tagay bu u duceeyey allahu kaalme alla u quwey allahu cadowgiisa jebi allahu garab istaag asoo garh weyn oo feedho weyn nacamlayaal haaulaa yusabbixuuna bixamdi lmelik iska ilaali <clears throat> wa nasri lmadluum haddaan awood la helin madluum loo gargaari mahayo wa iqaamati alxuduud xadsee lagu ogaa soomaaliya hal xad waan ku ofin weynay laakiin marka imaaro yar la helay way ogolaad oo ku qasban yihin waa in nidaam la helo wey laa tatimu ila bilquwati walimaara waxaasoo dhan imaaro la'aan iyo awood la'aan maya walihada ruwiya ana sulطaana dil اllahi fi اlard waxaa la wariyey asulطaan ay alimaara wاlquwa wاsulطa wاlxaakima waa ilaahay hooskiisii adduunka joogay xadiid cuqayli iyo khayrkii soo saareen iyo abu nucaym ayaa macnaha ku yimid waana xadiis daciifa weeye wa yuqaal waxaa la yidhahdaa situuna sanatan lixdan sano oo min imaamin jaa'irin nin imaamoo jaa'ira uu ka ahaatay oo adduunka uu maamulo ayaa aslaxu ka qiimo badan min leylatin waaxidatin bilaa suldaan hal habeenun maamul jirin iyo fawdo ayb qarankii waagu jiray kaafirka ahaa annidaam alkufri altaaquuti ee shuuciga ahaa ee inoo dambeeyey markuu jiray xataa adun muxuu sheeganayseen iyo markaad burburteen kee dhaanteen waagi hore markaa niman laga cabsado oo qaran ahoo gaalnimaa ku jireen oo gaalnimo gobnimo wadata ayaad ku jirteen laakiin waxaa ka dambeeyey gaalnimo gunnimo wadata gunnimo iyo gaalnimo ad ku darsateen wixii ka dambeeyahay wixii ka horreeyaan ka hadlaynaa maxaakimtii wadaadihiis oo kacoodii ka horreeyey waa saas kan dambe waa iska xikma ay bacdu salaf sheegan weeyey laakiin wax jira ma aha imaamka jaa'irka hal habeen oo asagu qabto situuna sana oo bilaa imaam ah imaam jaair hal habeenoo bilaa imaama ah ka daran waa iska un takyiil wey wax dhici karana ma ah lakin waxaa looga jeedaa maamul la-aantu wax kasta waa ka daranta tahay nidaam la wax kastaba waa ka liidataa fawdadu waa musiibo laakiin waxaa laga hadlay waa jaair iyo imaam faasiqa kufriyaadna aan ku dhicin haddii kufr uu ku dhaco wajabad isaalatu ijmaacan ijmaaca waxaa soo garay alimaam qaadi ciyaad alimaam adaawudi waxaa soo garay imaam nawwi xaafid ibn xajar sheekh islaam ibnu taymiya waa ijmaacaad maxfuuda ah wey nabigaana hawshaa ka hadlay ayb <clears throat> wtajribatu tubayinu dalika tajribada iyo waaqacaanu soo maray iyo xaaladaha muslimiintana taa cadaynaya buu ku cadaynaya maxaa yeele fa ina alwaqta waalmakaan xilliga iyo goobta aladii yucdamu fiihi suldaan suldaaniya maamul laga waayey bimowtin geeri uu suldaankii dhintay aw qatlin ama dil la dilay walam yaquma hayruhu hayrkiina uusan istaagin oo usha uusan qabanin aw tajri fiihi fitnatun bayna taa'ifatayn ama laba kooxoo muslimiina ay dagaalamaan aw yakhruju ahluhu can xukmi sultaan can xukmi sultaani ama goobtaasi iyo meesha iyo wakhtiga dadka jooga amiirkii iyo suldaankii muslimiinta xukunkiisa bay ka baxeen oo waa ku madax taageen ka bacdi ahli lbawaadi walqura sida reemiyiga iyo reetuulooyinka qaybo ka mid waxay sameeyaan yajri fiiha waxaa dureera meelahaas iyo waqtiyadaas min alfasaadi fi اdiini wاdunya fasaadka adduunyada iyo diinkaba taabanaya wayufqad waxaa la wayaa buu ihi min masaalix addiini wadunya maa laa yaclamu ila اllah waxaan la waaya masaalixi diineed amnigii hawsha addunya waxoo dhan ba waa la waahaya marka nidaamka sakaraadka iyo xoogow fisqiga fujuurka ku jira waan iska riixanayna waan waayayna ku bixi mayno ilaaha de wixii markiisa dhibkiisii la xamili waayo axaadiista marka waxaa ku sugan fiqiyaad fara badan qayb waa inaga tilmaanay waxaa kaloo ku jira ana arajulayn idaa xakama waaxidan baynahuma fa xukmuhu laasimun calay lahuma haddii aad eh, labawada isqabsadaan ama laba kooxood ama laba qoys ama laba nin dagaalamaan nin wadaadayna xaakim ay ka dhigtaan oo u kala xukumo xukunkiisu waa naafid sidaa saddexda nin nin ka mida intay amiir ooga dhigan oo amiir u noqday hadi imaamad safar maxaa leey saddexda nin nin kamida amiir halaga dhigo yaa doorana magacaabahaya labadooda magacaabahaya wakadalika arajulaani idaa xakama waaxida baynahuma fii qadiya fa xukmuhu laaziman sida fuqaradu ay ka hadleen sida alimaam sharafudiin atayi fi sharxi mishkaat mujalladka toddobaad afar boqol iyo shan bal nabigu sal ly slam ummadda wuxuu u tala saaray inay maamulada dhisaan maalin maalmaha kale nabigu amiir diray ghaswa markii la duulay gaaladii lala soo dagaalamay nin baa si xun u dagaalamay nin baa nin kale dhib u geystay muslim ah markii la soo noqday baa nabiga looga sheegay amiirka ma wuxuu sameeyey inuu xadgudub noocaasa ku dhacay nabigu marka waa canaantay saxaabadii kale dhagaha ka raacay wuxuu ku uhi acajaztum id bacadtu fiikum rajula minkum falam yamdi liamri an tajcaluu makaanahu man yamdi liamri abu daud iyo axmed iyo keyrkood baa soo saray xadis saxiixa ah, wey saxaxu اlxaakim wالdahabi wabnu xasm washekh اlalbani raxmat اllahi tacaala calayhim haddii anugu aan cid idiin dhiibo amiir idinka dhigay amiirkiina amarkayga iyo sharcigii diintii u fulin waayey lagu talagalay inaad isaga casishaan oo nin kala maacawdan ma kari weydeen dhagaha laga raacay ninkii diintan meesha loo qotamay inuu asagu raaxayso oo meelaha wareego oo loo badbado looma keenine waxaa loogu keenay inuu xil iyo mas-uuliyad ummaddan hawshaa ninkii qaban waaya si silmi ah baan casilaynaa on dhig ku dadan hadday suura gasho sidan ka qadaree feeraha weynsu ugu habsadoo kale kan hadda meesha haystee qadar aabihii xagee ku dambeeyey duqiyoo safar ku maqan buu ku fadhiistay haddaad lafaada nabad ka rabto waddankaas ku imaanib gabadh kuma dhiigin gabadh xabad yaa wax kuma noqonin haddii markaa u noqdo casli iyo muxuuha inqilaab caskari silmi bid muxuu ahaay mararka waan ka tuuraynaa hawsha ayada ah ayib waana madhab min madahib الslf macruuf oo qadiima weeye wax ijmaaco masalada ku guntamayna ma jirto masalatu khuruuj cala ima aljawra saddex masalo wey alkhuruuj cala alxaakim alkafir اlmurtad ijmac wey alkhuruuj cala alimaam اlcadli laa yajuuzu ijmacan cinda ahli الsuna ama alkhuruuj cala jaa'ir اlfasiq masala khilaafiya bayn alfuqaha masala fiqiya baxta wey laa calaaqata la biusul wala bilcaqaa'id almuhim <clears throat> nabigu wuxu ur sal slam ninka xilka fulin waaya intii la cadidoo la riix cidhi barakaysan lagu dhufto in xilka u istaaga hala keeno alimam ibnu taymiya tacliq qeyr busal xadidkaas wuxuu leeyahay faqad fawada الnabiy sal ly slam ilayhim ila asaxaaba wاlmuslimiin cazla man laa yaquumu bilwaajib min wulaatihi fakayfa laa yufawidu ilayhim ibtidaءa tawliyata man yaquumu bilwaajib minhaaj الsuna mujaladka toddobaad afar saddex boqol afartan iyo lix waa saas wey nabigu ummadda wuxuu u xil saaray inay casilaan ninka xilka iyo diinta ka soo bixi waaya arrimeedi waajibaadkeedii yuu u xilsaaray oo u daayey seesan marka aysan waajib u ahayn in la magacaabo oo la muxuu ahay la dhiso dawlad iyo nidaam ummadda diinta ku hogaamisa sharafudiin aabi asagoo sharax fiican buu saaraa wuxuu leey xadiidka waxaa daliilo ku jira nin waliba oo xil loo dhiibay oo mas-uuliyad loo dhiibay oo ka soo bixi waaya xilalka iyo waajibaadka diineed waa la tuurayaa haddaan mabsada ka weyn aysan ka imanayn ayib ولهذا كان السلف الصالح كالفضيل بن عياض الزاهد العابد الورع وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم يعظمون waxay weynayn jireen qadra nicmaة الlahi bih bsulطaan nicmada ilaahay uu geliyey ama uu ku galayso ummadda muslimiinta maadaama uu maamul siiyey bay aad u weynayn jireen wayarawna ducaaءa lahu in loo ducayna waa qaleen suldaankii ninka mas-uulka wa munaasaxatahu in lala taliya loo khayr miro waxay u arkahayeen min acdim ma yataqarabuuna bihi ilى اllah in ninkaa lala taliyo oo la waaniyo oo loo duceeyo oo lagu xamdiyo wanaaggaas iyo kala dambaysa maamulkaas nicmo weyn inay tahay waajib dinaadna tay arkay allana lagu dhawaado maca cadami اطamaci fii maalihi wa riyaasatihi muhim jiddan wey iyagoo inaba aan qu daraynaynin fii maalihi maali sulطaan nin baa mogta u duceey u nacamlay xoogo shilima aad heshid kuwan sakaraadkii marka mayki baaki iyo shayaadiinta meesha la keenaayo ducaysma arag oday garh weynoo garh weynoo casoo soomaaliyeed oo u ducayn mayki baaki arkay waa dhaweyd markii meesha la keenay balaw waa yahay kuwii qaysaskiina muxuuaha baababkiia meesha la keenhayo dhaga waaweyn oo dameero ah meesha fadhooban kuwa lagu sheegay islaam baa la keenayo ducayn haya gaalo waxay tusaa ma in laysku milmo oo la galo oo gabadhaada awey wiil mukaanbaa qaba waa gaal hadda nasraani ah hawshaas hawshay gaalo dooni ma ah ee u socoto nasal allah salaama iyo wa ri'aasatii dowladnimadkiisi iyo xukunkiisa ayaan waxba ku falaynin walaa likhashyati minu aan ka cabsanayna boqorka niman baa ma ogtay diintooda cabsi u iibsaday walaa limucaawanati inay taageeraanna aan doonaynin cala alithmi walcudwaan waqad qala rasuulu اllah ina allaha yarda lakum ثalaaثan saddex buu ilahay raalli idinka yahay muslimiinay an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay lagu kala taga haddi mashruucaani wahaabiyaa kusoo hadhay an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-an wahaabiya kusoo hadha caalamka amaa nimanka loo yaqaana asuufiya alqabuuriya shirkiya nimankaasi ilaahay hayrkii in la caabudo oo awliyada iyo aaluqabuurka qabuurka isu meel la geeyey iyo rabbi bay u saxeen kuna dagaalamaan haa mushrikuuna murtaduun maxaa kuu soo haray jamaacatu tabliiq juhuuddeeda oo dhan ay ku bixisay akhlaaqda ummadda in laga dhiso khayraadka la tarkiibiyo wanaagga ummadda la faro masaa'ilka khilaafiga ee dhibkeeni ay suufiye ka xanaaq aan la taabanin shirkiga ummadda lagama reebi karo tawxiid rububiya oo innaga gaala isku waafaqsanna ha laga hadla yidhahdeen hada lisaanu xalihim laa lisaanu maqaalihim afartan arbiciinna waa afar goorna arbiciin waan la baxna waan ka warqabna nimankaas waxaan ka sheegna tabliiq calaa diraayaati mina wey arbaca arbaciinaad meeqa bilood wey arbaca arbiciinaad baan la baxnay ayib waan ka warqabnaa waxaa kuu sora akhwan muslimiin cindahum waxaa hadda mutaqarir noqday atahmiish biumri tawxiid in tahmiish lagu sameeyo oo la baksiyo oo la bahdilo altashadud fi masaa'il الtawxiid wاtacanud fi masaa'il الshirk yani usuusho dhan ba bay khilaafeenba nimanka hore khwan musliin la odhan jiray qiimaha badnaa kama hadlayno waxaan dacaskeena camalayaashii noqday muxuu ahaayey khawaanadaynu ka hadlayna a'immadii hore qiimaha badnaa mu'asiskoodii ilaa muxuu ahaay laga soo gaaro bacd alhaziima qabl bacd alhaziima muxuu ahaayey toddobaatan iyo lixdii wixii ka dambeeyey inxiraaf baa nimanka galay macahum ayuu waaga horeba ay nazacaad suufiya ay baaqi ku ahayd weliba xataa fi limaam almu'asis xasan albanna ay baqaayaad ay jireen haddana niman dhaamay ahaayeen ninka hadda noel maxamed qudbi iyo walaalkiis sayid qudbi iyo doctor xasan hudaybi iyo ragga hore culummada cabdilxaliim iyo rag fiican bay ahaayeenoo fannigan yaqaano oo weliba ku adkaada masaa'ilka jihaadkana caalam islam ayagaba keenayba nimanka kaxiye shuxunadan ayaga laakaada takhallaw can dalik alkhwaan almuslimuun fii misr maxay aaminsan yihiin naxnu nactaqid jawaaza alxukuma almadaniya alxukuma almadaniya cinda ikhwan almuslimiin akhri xataa sheekh google weydii uu kusoo tuurayaa wax dhib oma aragna buu ku yidhi bay ku leeyihiin in xukuuma madaniya la helo xaakimuhaa u yahay nasraani kaafir murtada qibti waxaana wax dhiba u arkin inay haweenay ra'iisad noqoto muslimiinta khaliif u noqoto waxaana wax dhiba u arkin atacaayush muxuu ahaayey calaa xisaabi iddiin weliba waxaan anigu u arkin atacadul ah xisbiya xisbi kristana iyo mid calmaani ah iyo mid zindiiqa iyo mid buudiyam ah iyo mid majuusa iyo mid muslima iyo mid mushriga iyo mid wahaabiya kulli inay tartabaan oo dada kuda noola waxba dhiban arag mid kastan xaqiisa u qaato lix qodob oo kufriyaad ah badhna khilaaf lilijmaacaati almuslimiin ah ayaa meelaha ku qoran waa taga nimankaa ku daayeen hebelkaa ii sheeg hebelka xabiib kii afayeenkooda ah waa dhaw idii sheeg war maxamed axmed xabiib maxamed xabiib mise axmed xabiib ba dr maxamed xamiid wuxuu yihi naxnu naraa jawaaz alxukuma almadaniya maadaa turiiduun naxnu nuriidu dawla madaniya xataa waxay taatiro irbad suna ku mudeen sheekh axmed yaasiin raxmat ullahi tacaala calayh waxaa la weydiiyo layidhi maxaa u aragtaa shacabka reer falastiin naxnu nakhdac liiraadati الshacb alfalastiini hadday doortaan nidaam calmaaniya ka waran nakhdac lahu hadday doortaan nidaam islaamiya nakhdac lahu وهذه عقيدة الديمقراطية الديمقراطية وفرع عن العلمانية العلمانية هي الأصل أما الديمقراطية وأسلوب من أساليب العلمانية ونظام كسياسي الجناح السياسي للعلمانية ومحي هو الديمقراطية إذا لما ركيزة كتاغنتها الديمقراطية لما قضوا بكتاغنتها وعقيدة أساس أه مدى كوبات نظرية السيادة نظرية السيادة سيادة الشعب muxuu ahay asulطaة اlculya ayaa iska leh alxukm lishacab wariyadat lishacab rukniga labaad ay ku taagan tahay waa ricaayat xuquuq اlafraad xuquuq الshakhsiyaat wاlafraad labadaa qodob oo caqiidada dimuqraadiyada ah dastuurka uu ku dhaartay shariif iyo murtadiintiisa la raacay baa ku qoran yahay qodobo ku yaalla wey dimuqraadiya labada asal bay ka duushaa ixtiraam xuquuqi اlashkhaas wاlafraad oo meel ah in ruuxu wuxuu doona in rume waa min xaqihi maanta yakunu yahuudiyan wagadan yakunu nasraaniyan walyawma musliman wuxuu doonu qaadan sahan diinad buu qaadi diimahoo dhan buu soo mari ti uu ku daalo ku fadhiisanhaya xaq buu leeyahay wa haadaa min xaqi gabadhu ninkay doonta inay fuusho oo intii guursato xaq bay u leedahay